bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man qala ina min اlbayaani sxraa qofkii yidhaahdo ina min albayaani sixran bayaanka waxaa ka mid ah sixir ya baabu qowl illahi caza wajala washucaraau yatabichum lgaawuun ma akrinin washucaraau ma akriyeyn kana igu xiga an ina min albayaani sixran baabu maa yukrahu waa soo socdaa kan ma akriyeyn ha hey ayb qaala baabu maa yukrahu min ashicri baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baab yahay yukrahu la nacaayo min ashicri oo gabayga ah marka shicr wuxuu ka soo hadlayey bayaanka iyo shic gabayada iyo waxaasuu ka hadlayey siyaabo badan usoo sheegay mid bannaan iyo mid aan bannaanayn iyo gabaygu inuu hadal yahay xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiix iyo ayuu kasoo warramay hadda wuxuu gelayaa maa yukrahu waxa la nacayo oo min ashicri gabayga ah ah qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jariiru can اlأcmash can camri bni murata can yuusufa bni mahak can cubayd bni cumayri can caaishaةa radia allahu canha can الnabiy sal ll slama qaal nebigu wuxuu yidhi ina acdama annaasi dad midka ugu weynin badan jurman xagga dembiga insaanun qof waaye shaacirun gabyaa ah yahju lqabiilata qabiilada hujuumayo oo weerarayo min asrihaa salkeeda ayb oo dhammaanteed macnaha hujuumayo ayb iyo warajulun nin intafaa min abiihi aabbihii iska anfiyey aabbihii dhalay maahan aabbo kala sheegtay labadaasaa dadka ugu daran xagga dembiga ayb ina acdama annaasi dadkan ugu weynin badan jurman xagga dembiga insaanun qof waaye shaacirun gabyaa-a qabiilata min asrihaa oo qabiilo caynaya kulligeed oon kala reebaynin oo aan qof ku gaabsanaynin oo qabiilada dhan un afka ku ku leefaya ayib ashcaarta marka madmuunkee la nacaya waxaa ka mid a shicirkan marka hijaaga ah ee aan kala sooca lahayn ama qabiilo ama dad meel joogo ama beled dadkiis iyo inuu caayo ayb waxaa kaloo ka mida jaraa'imta waaweyn qofka aabbihi aabba aan ahayn inuu nisbe sheegto waana kufraanu nicma nicmadii oo laga gaaloobayo leanna aabbihii sababta u ahaa inuu isaga jiro oo wujuudkiisa ilaahay sababta uga dhigay ayuu inkirayaa marka ninkaasi abaal ma leh gaalnimo marka waxaa weeyaan kufraanu nicma yuu ku jiraa waana qatar qofka inuu aabihii aabba aan ahayn sheegto ayib middan horena marka riwaayo kale iyada waxay leedahay ina afra alfiraa been waxaa ugu weynin badan nin qabiilo dhan caynayo ayib waxyaabahaas marka iyo hadda maa yukrahu min ashicri shicirka la nacayo kaasaa ka mida marka noocyo kaloo la nacaana waa jiraan midkan hazalka iyo ku saabsan jacaylka iyo naagaha jirkoodoo la tilmaamo iyo kaas asaguna waa kuwa la nacayo waxaa intaas kasii daran kuwa shirkiga uu ku jiro ama bidcada iyo shirkiga lagu weyneeyo iyo yaa ka mid ah waxyaabaha la nacayo way badan yihiin marka ashcaarta sharcan madmuumka ah ayib midkaana hadda qabiilo layska hujuumo iyo waa ku badan tahay dadka gabyo nin nin baa laga yaabaa in ilaahay ka leexiya laakiin siday shucaradu say u badan tahay uun gabaygaas markaa inuu qabiilo ku aflagaadeeyo waa badan tahay iyo xataa dadka caadiga iyadoo shicraynin xataa inaad si caadiya qabiilo wada caysaa waa iyada lafteeda waana ku badan tahay annaga dadkeenna haddana ayib qaarkoodna kaftanay ka dhigtaanba baabu kahrati alkalaami hadalka badnaantiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qofku inuu war bato qala xadaثna cabdالlahi bnu muxamed wahuwa اlmusnadiyu qaala xadaثna abu caamirin اlcaqadiyu qala xadaثna زuhayru wahuwa bnu mucaawiyaة aljucfiy can zayd bni aslam qaala samictu bna cumara ibna cumar baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo qadima rajulaani laba nin baa soo galeen min almashriqi dhankaa barigay ka yimaadeen khatiibaani oo qudbaynayaan calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii rasuulka faqaamaa way kaceen fatakalamaa waa hadleen uma qacdaa waa fariisteen wa qaama thaabitu bnu qays ayaa kacay khadiibu rasuulillahi sal ly salam nabiga khadiibkiisa fatakallama wou hadlay marka facajiba annaasu dadkii markaa way yaabeen min kalaamihimaa labadaa nin warkooday la yaabeen warbadidooda iyo warkooda faqaama rasuulu llahi sal l slam nebiga waa kacay yakhdubu isagoo qudbaynayo faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow quuluu qowlakum hadalkiina dhaha fa inamaa yacnii hadalka idinkoon isku kallifin dhaha fa inamaa tashqiiqu lkalaami hadalka jeexjeexidiisa min ashaydaani buu ka ahaaday ayb tashqiiq marka shaqaashiq shiqshiqatun waxaa la yidhaha doobada geela marka uu wax ka soo bixiyo labadiisa qowlal uu ka soo bixiyo xumbada caddaa uu ka soo saaro ama yacnii midab kale halahaatee taasaa la yidhaahdaa khadiibkii marka carabkiisa waxaa lagu shabahayaa marka ratigaas doobadiisa naam waa nin uun marka rati iska doobeynayo kale w naam lama rabo marka taas warbadida iyaana keenaysa marka fainamaa tashqiiqu lkalaami min ashaydaani buu ka ahaaday bayaanka marka laba nooc waaye mid waxay tahay qofka muraadka uu leeyahay inuu caddeeyo u bayaaniyo taas waa la ogolyahay wathaani kan labaadna taxsiinu lafdi waa erayga oo la wanaajiyo xataa yastamiila quluuba saamiciin si uu markaa usoo jiito dadka hadlaayo quluubtooda ayb midkan labaad waayo marka midka sixirka shabaho oo ina min albayaani sixra nebigu uu leeyahay kan damba wa oo aftahanimada aadka u badan oo dadka quluubtoodaba soo jiidanayso iyada marka aftahanimadaa sideeda miyay u caayan tahay mase waa la kala qaadaa waxa uu qofka aftahanka ku yahay wax khayra ah hadday tahay waa fiican tahay shar haddii ay tahayna waa xun tahay uma qaala rasuulu llahi sal ll slam nabigu wuxuu yidhi ina min albayaani sixran bayaanku waxaa ka mid a sixir wax sida uu dadka sixirka u saameeyo ayaa aftahanimaduna u saamaysaa ayb qofkiioo maanta aan warkaagaba rabin hadduu intuu ku dhagaysto oo aftahannimo iyo uu kaa arko ninkii waxaa la arkaa xaggaagii usoo iilan qala xadaanaa saciid bnu abi maryam qala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala akhbaranii xumaydun huwa xumayd bn abi xumayd aطawiil anahu samca anasa yaqulu khaطba rajulu nin baa qudbeeyey cinda cumara cumar agtiisa faأkhara اlkalaama warkii buu badiyey faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi ina kahraة اlkalaami warbadida fi اlkhuطbi qudbooyinka dhexdooda min shaqaashiqi shayطaani shaydaanka doobadiisay ka mid tahay nacam ayb jamcu shiqshiqatin weeyaan waana taas marka doobada ah nacam ayb ibnulahir macnahaasuu sheegay ayib marka khudbada maxaa la rabaa marka ee qofku isagoon iska doondoonin takalluf samaynin haddii ilaahay u dhaliyey aftahanimada asoon iskallifin ha hadlo khudbadana markaasi ha soo gaabsado inta muhiimkaa nuxurkana ha aado ee hadal iska badan un mimber lala taagan yahay sax ma aha ayb ina tuula salaati rajuli waqisara khudbatihi maynatun min fiqhihi markaa nebigu khudbadiisuna waa gaab waa dhexdhexaaday ahayd salaadiisa dhexdhexaaday ahayd wahaa kada ayb dadkii dambe unbaa waxaa lagu arkay inuu qofkii khudbo galo oo uu markaas ilaa iyo ku gaaro ku dhowaad qorxdhac xajaaj binu yuusuf iyo qoraxdhacu gaarsii jiray salaadii jimcada waayd markaasay dadku intay jimcadii duhur dukadaan ay fadhi ku dukadaan ayay casir haddana fadhi ku dukanayeen intaas wuxuu wadaa hadal iyo war ayib meelaha gobolna waa arkaya dadka qaar hal saac iyo xoogaa qudbo iska wado salaadiina markaas wax yar un lagu aqriyo waxyaabahaas dhan looma baahno marka qaala xadaanaa axmed bnu isxaaq wahuwa axmed bnu isxaaq asulamiyu abu isxaaq yudrabu bihi lmathalu fi shajaaca ninkan geesi buu ahaayo geesinimadiisa tusaalaa loo soo qaadan jiray ilaa waxay yidhaahdaan kun oo tatarka iyo ayuu markaa uu dagaal ku dilay ayb dad dhan saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu qaala xadaanaa yaxya bnu xamaad wahuwa albasriyu khatnu abi cawaana ayaa la yidhaha hiqat caabid qaala xadaanaa abu cawaana huwa alwadax bnu cabdillahi اlyashkuriy can caasim bni kulaybi qaala xadaanii suhayl bnu diraac ninkan suhayl bnu diraac abu diraac alkuufiyu maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad qaala samictu abaa yaziida ow qaala macna bna yaziid ayaan ka maqlay waa isku mid waa macnu bnu yaziid ibni akhnas isaga iyo aabihiis iyo awowgii saxaabay ahaayeen ayb faataanaa marka wuxuu yihi ana nabiya sal ll l slama qaal ijtamicuu fii masaajidikum masaajidiina kusoo kulma oo kusoo urura wakulama ijtamaca qowmun falyu qolo mar walbay qola soo ururtana hay soo ogeysiiyaan fa ataanaa awala man ataa waa noo yimid nebiga awala man ataa dadku u yimid ugu horeynteeda ani annagaa ugu soo hormarnay oo masaajidkan isku soo ururinay nebiga waa noo yimid marka fa jalasa waa fadhiistay marka fatakallama mutakalimun minaa mid inaga naga mid oo hadla ayaa hadlay uma qaala markaa ninkii wuxuu yidhi ina alxamda lilaah aladii allaha oo laysa lilxamdi ammaantu aynan ahayn duunahu isaga sokadiisa maqsadun yacnii meel lagu ekeeyo maqsadna waa la wariyey maqsarna waa la wariyey macnaha waxaa laga wadaa alle ayaa ammaan iyo mahad leh mahadda allahaas oo mahaddiisa meel isaga ka sokayso oo lagu ekeeyo aynan jirin yacnii waxay tahay adiga dadka ilaahay ka sokeeya haddaad xataa u mahad celiso mahadda ayaga waa kasii gudbay allay usii gudbay soo maa adiga maalan waalidka ayaa ku dhalay abaalay kugu leeyihiin xamdiiyo mahadnoqay kaa rabaan laakiin iyaga mahadnoqooda mahadnoqa iyagama uu ku koobnaana maya ilaahay buu usii gudbaa ma la fahmay marka maqsad wuxuu ka wado ama maqsar ma hadda waxaa weeyaan qasadkeeda ilaahay buu gaaraa xataa cid ka sokayso haddaad u mahad celiso ayaga ilaahay baa sabab kaaga dhigay mahaddii ayaga intay ka gudubtay ilaahay u gudbaysaa subxaanahu watacaala walaa waraa'ahu gadaashiisana ounan ahayn manfadun meelay usii tallaawdo ayb walaa waraa'ahu manfadun iyadana marka waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala ammaan intay ka gudubto cid kale ma u tegayso intay alla ka tallaabto ma hadda cid kale oo ay u tegaysaa ma jirto ayb nuurudiin asindi sidaasuu u sharxay musnadka xaashiyatihi cala lmusnad xaashiyati sindi calaa musnad ilimaam axmed xadiidka marka imaam axmedaa wariyey riwaayada axmedna waxay leedahay laysa lilxamdi duunahu maqsarun ayb maqsadna riwaayadan waay waa macnuhuna waa isku dhow yahay ayb macnuhuna wuxuu yahay ay idaa xumida axadu duna allahi haddii qof la mahadiyo ilaahay ka sokay falaa yakunu alxamdu maqsuuran calayhi xamdiga qofkaa ku koobnaan maayo bal yakunu mutajaawi mutajaawasan canhu mid markaa laga gudbiyo oo ka u noqonaya ila llahi u tallaabo ayb fainamaa xumida dalika algayru fahuwa minhu waxa qofkaa lagu mahadinayo ilaahay unbay ka timid xaggiisa unbay ka ahaatay ayb meeshaan kaleo walaa wara'ahu manfadunna wuxuu yidhi ay idaa xumida tacaalaa haddii alla la ammaano oo la mahadiyo taqtasiru alxamdu calayhi ammaantu asaga ku joogsani laa yutajaawazu canhu ilaa gayrihi inta isaga laga gudbo cid kale looma tallaabayo ayb faqadiba markaa ninkaa saasuu yidhi faqadiba nabigu waa carooday muxuu u xanaaqay marka nebiga warkan waaba war daahirkiisu fiican yahay wuxuu leeyahay eh, nebigu wuxuu u xanaaqay limaa fiihi min ataqadumi bayna yadayhi ninkaan nebigiioo meesha joogo isagu hadal bilaabay mana ahayn inuu bilaabo ile rasuulkiioo taagan cid inay hadashaa ma bannaana wuxuu nebigu u xanaaqay marka waxay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulihi baa la yidhi isagiina allo rasuulkiibuu ka hormaray marka inuuinuu waxay ahayd nebiga sugo markuu nebigu yidhaa hadal markaa inuu hadlo ayb sidaasuu sindi uu yidhi faqadiba faqaama fatalaawamnaa baynana marka nebigu intuu carooday buu iska kacay marka fatalaawamnaa baynanaa dhexdeennaa is eedaynay marka annaga dib isugu noqonoo is-eedeynay faqulnaa ataanaa awala man ataa nebiga waa noo yimid dadkii ugu horreeyey u yimaado yacni xaalaan nahay innaga fadahaba ilaa masjidin aakhara masjid kaluu tegay fajalasa fiihi waa fariistay fa ataynaahu waanu u nimid fakallamnaahu nebigaan la hadalnay marka fa jaa macanaa waa nala yimid haddana inagu nala yimid faqacada fii majlisihi buu fariistay ow qariiban min majlisihi ama fadhigiisa meel u dhow meeshii hore uma qaala nebigu markaa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi allah ammaan leh aladii maa shaaa jacala bayna yadayhi alladii allaha oo maa shaaa ay man shaaa maa bimacnaa man man shaaa qofkuu doono jacala bayna yadayhi hortiisa yeelaya wamaa shaaa waman shaaa qofka u doonana jacala khalfahu gadaashiisa u yeela yani waxay tahay almuraadu man shaaa qadamahu waman shaaa akharahu sida xadiidkaba uu yahay anta almuqadimu wa anta almuakhiruun taasuu la macnayaha waina min albayaani sixran aftahannimadana sixir baa ka mid ah uma amaranaa wacallamanaa dabadeed nebiga waxbuuna amray waxna waana baray ayb de xadiidka marka warka badan inuusan fiicnayna dareemi marka ayb haddii marka bayaan iyo aftahanimo qofku maanta dhan uun halkii majlisba oo intaasoo maahmaah ka kacayo oo warkiisu iska badan yahay macno weynna uusan ku hadlaynin qofkaasi warbadnidiisu waxuma taraysa waana middaas marka hadda la daminayo o la eedeynayo ayb warbadnidana mararka qaar waxay keenay qof kaa mudan oo hadli lahaa inaad adigu ka hor hadasho mana wanaagsana sidaas ayb qofkana waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka ahlu fadliga ah ee ahlu cilmiga warka inuu u daayo oo uu dhegeysto isaga inta uu dad ahlu cilmiga la joogo isaga inuu aada wax u dhegaysto leanna faa-iidaa kaa fakanaysa ninkan ahlucilmiga fawaa-iduu keeni lahaa adiga laakiin waa ma haysid qofkii markaa inuu u kaadiyo ninkaa dhegaysto cumar markii oo qisadii saqiifatu bani saacidda waxaan ka baqay buu yidhi talada inay meel ka baxdo abuubakarna uu sida aniga markaas aan rabo armownan u hadlin ayaan is-iriyu yidhi markaasaan damcay inaan hadlo si aynan talada nooga hoos bixin markii nebiga dhintay way markaasuu abuubakar yidhi joog yidhi sug waa aamusay yidhi marka abuubakar baa marka hadlay uu yidhi markaas wuxuu ku hadlay uu yidhi wixii aniga ii diyaarsanaay iyo ka badan marka qofka haddii uu kaa cilmi badan yahay uu kaa waaye aragsan yahay adiga waxa kugu jiro ayuu si fiican uga hadlaayo ka badan qofku inuu isaga kaadiyo ayb baabu tamanii xadiidkan marka imaam axmedaa wariyey eh, waana xadii eh, xasan ah badanaana axaadiidta aan ku oolin kutubu sita iyo muwada'a iyo oo ay dhici karta in shuruux loo raraadiyo xoogaa adagna imaam axmed ba hadduu wariyey oo xadiidku musnadka uu ku sugan yahay e, xaashiyada sindi ee musnadka waa lagama maarmaan isaga wixii sidaan oo kale u adag waa qabanaya waa sharxa marka ilow kuu furaya iyo tawjiih buu u yeelaya ayb ayib baabu tamani tamanigii ayuu baab yahay tamaniguna waxay tahay wax hadda aadan haysanin inaad tamanisid qaala xadaanaa markaa tamanigu marna shay mustaxiiluu ku dhacaya marna waxaan mustaxiil ahaynuu ku dhaca haddii waxaan mustaxiil ahayn ou ku dhaco wax fiicanna ay tahay dhib ma laha haddii laakiin shay mustaxiila aad iska tamaniso iyada ma fiicna qaala xadaanaa khaalid bnu maqlad qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal qaala xadaanaa yaxya bnu saciid huwa alansaariyu qala samictu cabdاllahi bna camir bni rabicata yaquul qalat caaishatu caaisha waxay tihi ariqa nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigaa habeen soo jeeday daata leylatin habeen ariqa marka waxay tahay qofku marka uu hurdada iska waayo sariirtii intuu ku galgalanayo ama firaashkii hurdo iska waayo ayb isimkuna wuxuu noqonayaa araqun ayb alaraq alaraq marka waa hurdo inaad iska weyso faqaala markaa nebiga hurdu iska waayey habeen faqaala wuxuu yidhi layta rajulan saalixan min asxaabii yajiiunii unii fayaxrusunii leylata layta rajulan alla nin maa la helo saalixan wanaagsan min asxaabii asxaabteyda ka mida ah. yaji-unii ii yimaado fayaxrusunii leylata cawadaan i ilaaliyo waa dabcan de intaynan soo degin un markaas wallahu yacsimuka min annaas meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka inuu digtoonidiisa qabo lanna nebiga cid ka fadli badan ma leh cid ka alla tala saarasho badnaydna ma jirin haddana waa isjirayaa ayib id samicnaa sawta asilaaxi id id samicnaa waxaan maqalnay sawta asilaaxi hubka shanqartiisa nin marka yacnii hub wato oo la shanqarayo faqaala wuxuu yihi man hada kani waa kuma faqaala qaala wuxuu yihi sacdun yaa rasuula allah sacd bnu abi waqaas ji'tu axrusuka waxaan kugu yimid inaan ku ilaaliya fanaama nabiyu sal l slam nebigii waa seexday xataa samicnaa qatiitahu ilaa aan quuradiisa maqalnay ayb marka sacad fadligiisa ilaahay nebigiisa siduu markiiba ugu soo keenay qof ilaaliyo badan baa laga qaadana qaala baa marka halkan hadda wuxuu u keenay tamaniga leytada qaala baabuma baabun yuqaalu lirajuli qofka waxaa la dhahayaa washay-i iyo shayga iyo walfarasi iyo faraskaba huwa baxrun yacni wuxuu leeyahay qof shay faras ayaa la leeyahay huwa baxrun waa bad ninkii waxaa laga yaabaa in la yidhaha waa bad likahrati cilmihi cilmigiisa badnaantiisa leanna baddu waa badan tahay waxa khayraadka ku jiraana tiradow ka batay badaa lagu shabahaa marka ibnu cabaas waxaa la dhihi jirayna albaxru kaana yuqaalu libni cabaas albaxr ayaa la dhihi jiray faraskana hadda isagaaba keeni doono nebiga faras ayuu ku tilmaamay inuu bad yahay bad yacni sida uu wax u taray oo wax u deeqay ayb qaala af soomaaliga laftiisa baxarku waa iska saasna oo qofkii markaa dow ama wax badan yahay ama cilmi badan yahay ama waaye aragnimo badan yahay qofkaani waa baxaray leyihin baxar ninkan waa bad haddii la yidhaha bad marka de isaga inuusan badii ahayn waa loo jeedaa laakiin waa min baabi اlmajhaz ayb qala xadaثna adam huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qala xadaثna shucbatu can qataadata qaala samictu anas bna malikin yaquul kaana fazacun cabsi ayaa jirtay bilmadiinati kaanada waa iska taama ay waqaca fazacun argagax baa dhacay bilmadiinati madiine dhexdeeda ka dhacay fastacaara anabiyu sala allahu alayhi wasalama farasan nebigu faras ayuu soo caariyeystay liabi dalxata uu lahaa yuqaalu lahu layra almanduub farakibahu waa fuulay falamaa rajaca markuu soo laabtay meeshii qayladu ka yeertay buu nebiga ku aaday marka faraska markuu arkay dhib inaanu jirin waa soo laabtay nebiga geesinimadiisay ku tuseen meeshii argagaxa iyo cabsida ka jirtay buu aaday xaggeeda ayb kaana ashjac annaas falamaa rajaca markuu soo laabtay qaala wuxuu yidhi maa ra'aynaa min shayin maa ra'aynaa ma anan arkin min shayin ay shay-an zaa'ida minta waxba maanan arkin wain wajadnaahu wamaa wajadnaahu faraskaana ma anan helin oo kama helin la baxran ilaa baxran bad inuu yahay maaha inta marka waa naafiya laamkan halkan ku jirana waa bimacnaa ilaa wain wajadnaahu la baxran ay wamaa wajadnaahu ilaa baxran bad un baan aragnay yani faraskaan inuu bad yahay un baan aragnay bukhaari xadiidkan khalqu afcaali lcibaadka wuxuu yidhi wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen ina akhara magaaliiqi اnnaasi min hadihi اlأwjuhi xiina lam yacrifu اlmajaaza min ataxqiiq dadka qaladka ay ku dhacaan badanaa wuxuu ka imaadaa bay yidhaahdeen marka aynan kala sooci karin ama aynan aqoonin majaaska iyo xaqiiqada aysan kala kasaynin ayb wala alficla min almafcuul ficilkana mafcuulka aynan ka sooci karin wala alwasfa min asifati wasfiga iyo sifadana aynan kala sooci karin ayb wala alwasfa min asifati ayb wa amaa bayaanu lmajaazi min altaxqiiq marka wuxuu leeyahy majaazkii in laga bayaaniyo taxqiiqa ama xaqiiqada fa mihlu qowli nabiyi sal ly slam waa nabiga warkiisa uu yidhi wajadtuhu baxran waa kan waa marka waa majaazsa uma jeedin wa huwa aladii yaxuuru fi ma bayna fi ma bayna annaas wa taxqiiquhu ana mashyahu xasan waxa uu laga wadaana marka de faraskan socodkiis waa fiican yahay in bad lagu shabahaana isticaara ku jirto isticaaradana de majaaskay ka mid tahay waayahay meeshaan marka majaaskii wax ka tilmaamaa marka marka majaaz waa jiri jira waqtigii hore waana la yaqaanay ayb bukhaarina waa kan hadda sheegaya ibnu taymiya mararka qaar wuxuu yidhaahdaa saddexdii qarni culimadii salafka iyo kumaynan hadlin hadlinuu dhahaa waa kan waa ku hadlin meeshaas marka macnuhooda waxay tahay majaasku haddii dad ay si qaldan u isticmaaleen isaga dhan hadda xal ma noqonayo ma jira in haddana la yihahda lagu muqaabaleeyo wuu jiraa laakiin dawaabid buu leeyahay isaga laftiisana kamida ibnu taymiya dadka dawaabidda u sameeyeyba arisaala almadaniya kitaabkiisaas ayb hadda marka maxalushaahidka shay ama nin ama faras baxar waa lagu tilmaami karaa baabu darbi cala alaxni baabu darbi garaacista xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay calaa laxni liajli laxni laxni ama qalad qofka in loo loo garaaco ilmaha yareerkaa marka qalad iyo markay ku dhacaan oo laxni xagga waxkicinta iyo luqada ama naxwada qaladkee qaldideeda ama xarafka makhrajkiisa laga soo saarayay sifadiisa oy qaldaan in markaa lagu eedbiyo lagu garaaci karo qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa sufyaan can cubayd illahi can naaficin qaala kaana bnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yadribu waladahu ilmihiisa waa garaacayay cala laxni qaladka qaladka ay carabiyada ku sameeyaan waa ka garaaci jiray waxaa laga qaadanaa marka ilmaha yararka in luqada carabiga la baro in lagu tarbiyeeyo waxaa kaloo laga maxaa dhacay luqada carabiga si gaar ahaneed maxaa sidaas loo sameynaa luqada carabiga waa min addiin diinkay ka mid tahay ma la dhihi karo markaa dhow luqad carabi iyo diin maxaa iska galay ee qofku muslim waa ahaa karaa soon carab carab ahayn muslim ma ahaa karaa mase ma ahaa kara wax laga hadlaya ma aha dooda marka haddii dhinac kale loo leexiyo dhib qofka isagoon carabi ahayn muslim waa noqon karaa taas ma aha wax laga hadlayo qofka luqada carabiga hal hiya min addiin diinkay ka mid tahay waxaana ku tusaya saxaabadan ilmahooda waa garaaci jireen cumar saasoo kale ahaa bal wuxuu yidhi tacallamu alcarabiyata fa inahaa min diinikum carabiga barta diintiinay ka mid tahay ayb idan marka luqada carabiga waa luqa di diintii ayay ka mid tahay barashadeeda imaamu shaafici wuxuu yidhi luqada carabiga ee qof kastaa waxaa waajib ku ah inuu ka barto qadar uu tawxiidka ku dhawaaqi karo salaadda ku dukan karo adkaarta mashruuca uu ka akhrisan karo ila adkaarta mashruuca af soomaali ku aqrin maysideen soomaali laguma aqriyo adkaarta mashruuca waxaa lagu aqrinaya say ku timid oo carabi salaadiina af soomaali laguma tukanayo carabi lagama maarmo marka luqadaha kalena la mid maaha marka waxbuu dheeryahay ninkii raba inuu diinta sii fahmanaad waxaa waaye qur-aankan kalaamkii alle inaad fahamto haddaad rabtana waa inaad isaga barata ayb qaala xadaanaa muusa qaala xadaanaa xamaad bnu salma muusa waa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu can kahiiri abi muxamadi can cabdiraxmaan bni cajlaan cabdiraxmaan bnu cajlaankan marka waa basriyun arsala xadiidan oo abu daawuud uu wariyey huwa majhuululxaal majhuululxaal waay ibnu xajar imaamu dahabi kaashifka wuxuu yihi wahaqahu nasaa-iyu laakiin nasaa-i midkuu tawhiiqiyey kan ma aha laba cabdiraxmaan bnu cajlaanaa jiro cabdiraxmaan bnu cajlaan alburjumiyu alkuufiyu kaas waayo midka uu tawhiiqiyey midkan laakiin majhuululxaal waa bukhaari baana labadooda kala saaray fi taariikh kitaabkiisa taarikh lkabiir qaala mara cumar bnu lkhadaab ayaa wuxuu soo maray radia allahu canhu birajuleyni laba nin yarmiyaani oo leeb iyo wax ridaayo shiish samaynayo faqaala axaduhumaa lilaakari midkood baa ka kale wuxuu ku yidhi asabta wuxuu rabaa inuu yidhi asabta markaasu wuxuu yidhi asabta siin iyo saad farqi baa udhexeeya soo maa ah. siinka iyo saadka maqrajka waa isaga mid labaduba xuruufu safiir laakiin maxay ku kala bedelnaanayeen sifada waxaan ujeedaa waxay ku kala bedelnaan sifaadka qaar waa iska waafaqayaan qaaray ku kala bedelnaanayeen waxayna ku kala bedelan yihiin saadku xuruufulisticlaagu ku jiraa baynamaa siinku ounan ku jirin xuruufulhamsiga siinka xuruufulhamsiga ku jiraa mahmuus waayo siinka saadku laakiin maaha mahmuusuhaa faxaahu shaksun may labadu waa ku wada jiraan mahmuusuhaa faxaahu shaksun sakat siinkai saadku mahmuus waa wada yihiin isticlaaha yay ku kala bedelnaanayeen saadku xarfu isticlaa siinku isticlaa maaha safiir waa isleeyihiin siinka iyo zaayida iyo saadka safiiruhaa markuu leeyahay siinun saadun zaayun saddexduu marka waa isla wadayihin isticlahaasay ku kala bedelnaanayaan ayb sifada marka haddii ad isticlahaasi marka wuxuu keenayaa marka nudqiga waxbuu ka bedelaa siinkii marka asabta hadduu yidhi asabta waa siinaa la akriyey hadduu yidhi asabta asabtana saaduu akriyey marka ninkaani asabta buu yidhi faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi suu laxni ashaddu min suu'i ramyi laxniga xun waa ka daran yahay buu yidhi shiishka xun shiish xun iyo laxni xun laxni xun <laughs> sidaasuu yidhi marka xadiidkan hadda cabdiraxmaan ibnu cajlaana ku jiro majhuulxaal waaye laakiin shaahid buu leeyahay khatiibu aljaamic liakhlaaqi araawi wasaamic uu kusoo saaray kun toddobaatan iyo saddex min ariiqi zuhri can salim can abiihi qaala mara cumaru marka xadiidkan dariiq kaleu ku yimid saasuuna marka xasan ku yahay waxaan filayaa marka ayb isaga marka kani wuxuu leeyahay daciifu lisnaad isnaadkanuu sheega ama isnaadka kale xasan buu ku noqonaya noqona qaala baabu الrajuli yaqulu laysa bishayin wahuwa yuriidu anahu laysa bixaqin qofka dhahayo laysa bishay wahuwa yuriidu isagoo doonayo laysa bixaqin waxaan xaq maaha buu rabaa inuu dhaho laysa bishayin buu dhahaya qala xadaثna axmed bnu صالح qala xadaثna canbasة bnu khaalid qala xadaثna yunus can ibni shihaab qala akhbaranii yaxya bnu curwata bni الزubayr anahu samca curwata bna الزubayr yaquulu qaalat caaئishaةu zawju الnabiy sal اه ly slam waxay tihi sa'la naasun الnabiya sal ly slam dad baa nebiga waxay su-aaleen can ilkuhaani kuhaanta kuwa wax caraafiinta wax sheeg sheego faqaala lahum wuxuu ku yidhi laysuu bishayin waxba ma aha faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah fainahum yuxadisuuna bishay-i yakuunu xaqan shay bay ku hadlayaan oy sheegayaan xaq bowna ahaanaya oo dhab yani dhabow noqonaya faqaala nabiyu sal l l slam nabigu wuxuu yihi tilka alkalimatu waa kelmadda min alxaqi xaqah yakhtafuha shayaanu shayaan baa dafayo yaa soo dafayo yaktafuha shaydaanu baa dafayo fayuqarqiruhu wuxuu ku sugayaa uu ku ridayaa biudunay waliyihi weligiisa labadiisa dhagood midka isaga la xiriiro ka qarqarati dajaajati digaagga afkeeda sida ay ugu riddo biyaha ama waxa ay markaa cunayso ayb fayakhlatuuna fiihi waxay ku darayaan biakhara min mi'ati kadbatin boqol beenood ayay ku darayaan marka maxalushaahidka waxay tahay laysuu bishayin inuu yidhi naam laysuu bishayin waxba maahan kuwaas iyaga naam ayb laysuu bixaqin buuna ujeedaa marka xaq kuma taagna baabu lmacaariidi macaariidii buu baab yahay sarbeebyadii qaala xadahanaa aadam qala xadahanaa shucbat can haabitin اlbunaaniy can anas bni maliki qaal kana rasuulu اlahi sal l slama fii masiirin lahu nabigu socod ou buu socday faxada alxaadii midkii geela u heesayaa geela u heesay faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi urfuq dhimri yaa anjashatu anjasha marka ninkii geela wadayu ahaa xabashi buu ahaa geeli buu u heesay markaasuu dareeray geeli wayxaka buu yidhi war naxariistaada eh u dhimri bilqawaariiri dhalooyinka dhalooyinka u dhimri alqawaariir jamcu qaaruuratin dhaladana marka waxaa loo jeedaa haweenka hadda nebigu haweenkuu ka wada waa sarbeeb haweenka u dhimri marka laba macnoba waa keenaysaayo markuu saa intuu u heeso geeliina ou aad u dareero marka yaa waxaa dhacaysa haweenka inay xamili karin marka ama inay ka dhacaan ama wax ay ku timaado haweenkan marka u dhimri sidaas macno kalena waxay tahay iyaga laftooda yacni qalbigooda u dhimri waay haweenku marka qof hadduu hees ku dhufto ama marka yacni sawd markaa ama naqam isku dhacayo yacni wanaagsan markay maqlaan qalbigoodu markiiba waa jiidanayn walidalika baatilka iyo heesaha iyo waxyaabaha marka naqamaadka iyo ku socdo haweenka iyo xayawaanka iyo ilmaha yaryarka iyo aad baa qulubtoodu ay ugu iilataa ayb marka labadaa macno waa lagu macneeyey oo marka haddaad naqamkaniyo waxaana aad marka isku israaciso haweenkii quluubtoodii baa marka waxay jeclaanaysaa mar walba waxaas ka ilaali marka ka daa ama iyagaba u dhimriyo yaynan ka dhicin intuu geela aada u ordaya inay ka dhicin ayb urfuq yaa anjashatu wayxaka bilqawaariir maxalushaahidka marka waa bilqawaariir waxaa ku jiro sarbeeb tacriib baa ku jiro qala xadaana alxasanu bnu cumar wa huwa alxasanu bnu cumara bni shaqiiq aljarmiy saduuqun qala xadaanaa muctamiru qala abi xadaana bnu cumar can cumara fi ma araa shaka abi aabahay baa shakiyey can cumarta anahu qaala wuxuu yihi xasba mri'in min alkadibi qof waxaa ku filan been ugu filan an yuxaditha inuu sheego bikulli maa samic wuxuu maqlay oo dhan qofku wuxuu maqloo dhan inuu sheegaa been ugu filan qaala wafii maa araa sidaan arkayo qaala cumaru wuxuu yidhi amaa fi lmacaariidi amaa fi lmacaariidi sarbeebaha maa yakfi lmuslima wax muslimka ka kaafiyaa ku sugan min alkadibi been yacnii sarbeebta ayaa waxaa ku jirta wax qofka uu been uga kaaftoomayo ayb sarbeebtii marka waxaa ku sugan maa yakfi lmuslima muslimka wax ka kaafiyo min alkadibi beenta qala xadaanaa aadam qala xadaanaa shucbat can qataadata can muqarif bni cabdillaahi bni shikhiir qaala saxibtu cimraana bna xusayn ila lbasrati famaa ataa calaynaa yowmu nooma imaanin ilaa anshadanaa fiihi shicra gabay buu noo tirinaayey wa qaala ina fii macaaridi اlkalaami lamanduuxatan can اlkadib waa soo marnay xadiidkan qaala baabu ifshaaءi siri sirta faafinteeda qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثanii musa bnu culay can abihi can cmr bn الcaas qaala cajibtu min الrajuli ninkan la yaabaa yafiru min alqadari qadarkuu ka cararayaa wahuwa mawaaqicuhu mid ku dhacayana waay waxaan la yaabaa buu yihi nin qadarkii ka cararaya haddana ku dhacaya isaga ka carar uu isleeyahay laakiin qadarkii unbuu ku dhacay wayara alqadaata wuxuu arkayaa saxarka ama qashinka yarka ah fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku sugan wayadacu wuxuu ka tegayaa aljidca dogobka fii caynihi ishiisa ku sugan walaalkiiba wuxuu ku arkayaa ishiisa qashin yar buu ku arkayaa isaga tiisana qori weyn baa ku jiro ma arkayo waxaa laga wadaa marka qofka inuu isagu is arkin qeyrkiisna arko midda la diidaya taas waana soo marnay wayadacu diqna wuxuu ka tegayaa wayukhriju diqna cuqdada ayuu bixinayaa min nafsi akhiihi walaalkii nafsadiisa ayuu cuqdada ka bixinayaa oo inay wax cuqdada ku jirta ma jecla ma rabo wayadacu diqna cuqdadii buu ka tegayaa fii nafsihi isaga nafsadiisa bini aadan iyo xaalkiisu qofkan kale wax cuqdada inaysan qalbiga ugu jirinuu rabaa isaga xaggiisa isaga tiisana inay baaqi ahaatou rabaa wamaa wadactu sirii sirteyda ma dhigin buu yihi cinda axadin qof agtiisa fallumtuhu markaa aan ku eedeeyo calaa ifshaa'ihi faafintiisa intaan aniga sirteyda qof u sheego haddana aan ku eedeeyo maxaa u faafisay ma yeelayo wa kayfa aluumuhu seen ula dagaalayaa oon ugu eedeeyaa waqad diqtu bihi darcan anigiibaaba baaba laabteydii ay ku jiri weysay waqad diqtu waan cidhiirtiyoomay bihi isaga darcan xagga laabta ay ay daaqat darcii ay ay daaqat darcii bihi aniga laabtaydaa cidhiiri la noqotay iyada yacni sir anigii aan hayn waaye oo banaanka aan iska keenay qof maxaan ugu eedaynaa marka adaa iga faafiyey maxaan u dhahayaa marka in sirta la la ceshto yaa laga qaadanaya ibnu xibbaan kitaabkiisa rawdat lcuqalaa ayuu xadiidkan ku wariyey wuxuuna ku keenay taxta dikri اlxahi calaa lusuumi kitmaani siri qofka inuu wixii sirta u ah u laasimsado haysto isaga ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alsukriyatu jees jeeska waqowl اllahi caza wajala laa yaskar qowm min qowmi qala xadaثna ismaaciil qala xadaثanii akii huwa cabdاlxamiid bn abi uways can sulaymaana bni bilaali can calqamata bni abi calqamata can umihi hooyadii marjaana ayaa la yidhaahdaa bukhaari baa kitaabu lxayd ayuu tacliiq ahaan uga soo wariyey wahiya maqbuulatun aa maqbuula rawaa lahaa albukhaariyu fi juزءi rafci اlyadayn wabu dawuud watirmidiy wالnasaa-iyu imaamu dahabina wuhiqat buu yiri can caaishata radia allahu canha qaalat ibnu xajarna maqbuulatun can caaishata radia allahu canha qaalat mara rajulu nin ayaa soo maray musaabun nin xoogaa jiran oo yacnii khilqadiisa iyo hay-addiisa hay-atu abuuristiisu laga asiibay xaggeeda calaa niswati naaga ayuu soo maray fatadaaxakna bihi way ku qosleen yaskharna xaal ay jeesjeesayaan bihi yani isaga ku jeesjeesayaan fa usiiba bacduhunna qaarkood waa la asiibay oo musiibadii baa ku dhacday marka waxaa laga qaadanaya qofka musiibaysan inaan lagu qoslin haddii lagu qoslana qofka isaga inay ku dhici karto ayib xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jirta u leeyahy umu calqama ismuhaa marjaana marjana laakiin wuhiqad waa la tawhiiqiye dahabi sidau kaashifka ku yidhi ibnu xajar isaga maqbuulatun buu yidhi mutaabacay u baahan tahay qofka haddii dabaqadan de uu ku jiro taabiciinta ku jiro haddana wuhiqad la yidhaha xadiidkiisa yumasha waa la socodsiin karaa baabu tu-adati fi lumuur xasiloonida arrimaha dhexdooda lagu xasiloonaado tarjamadan laba mar oo horeyna soo martay atu-adatu fi lumuur waa markii saddexaad qala xadaثna bشhr بن mحmed qala aخbarana cabdالlahi huwa بن الmubaarak qala aخbarana sacd بن سacيidi الأnصarي wa akuu yaحya bni سacيid alanصarي can الزhriyi can rajuli min buliy min baliy nisbadan marka beliy haddii ay tahay nisbatan ilaa abi abi baliy ibni camr min qabiilati qudaaca tasmiyada markaa balawiyun in la dhahay noqonay haddii ay tahay buliy nisbatan ilaa kunyati jaddi camr bni shaas camr bnu shaas awowgiis baa loo nis ayay ayaa qofkii u nisbo sheeganayaa buliy la dhahaa waxayna u dhowdahay midda hore nisbatan ilaa qabiilatin min qudaaca ayb qaala ataytu rasuula اllahi sal ly slam nabigaan u imid maca abii aabahay fanaajaa abii duunii aabahay bau la faqay aniga sokaday qaala wuxuu yidhi faqultu liabii aabahay ba waxaan ku yidhi maa qaala laka muxuu kugu yidhi qaala wuxuu yidhi idaa aradta amran haddaad arin doonto facalayka bitu'adati xasilooni ogaaw xataa yuriyaka allaahu minhu ilaa alla uu kaa tuso almakhraja maqraj meel looga baxo ow xataa yajcala allahu laka makrajan ama alla uu kaaga yeelo maqraj meel aada uga baxsato abu nucaym fii macrifati saxaaba oo kusoo saaray ayb oo xadiidkana markaa can rajuli min buliy qaala ataytu rasuula allahi maca abi marka kan isaga wuxuu leeyahy araawi majhuulun laysa min fi shayin min alkutub الsita raawigan markaa majhuul see u yahay nebigan ba la kulmaaniya aabahay baa nebiga la kulan uu leeyahay isaga aabihiisoo wada jira hadday nebiga arkaan muxuu noqonaa isaga saxaabi majhuul maxaa loo dhahaa ma fahmin meel mala waayahay qaala waan maxaa ku yaal adiga ya saas waay inuu saxaabiha muuqato kan wuxuu yihi daciif adaciifo u celiyey silsilat alxadiid daciifa kadib isaga wuxuu yihi araawi majhuul haddii marka dacfi ou jiro waa in wax kale dacfiga uu yahay laakiin raawigan hadda jahaaladiisu waxba ma dhibayso saxaabi ayb ya maya maya ma majhuul maaha de saduuq ba hadii ibn la yihi sayi lxifdi majhuul u yahay akhuu yaxya bni saciidin alansaari waa saduuqun sayi lxifdi waa sax laakin jahaala ma taal meeshaan jahaala ma taal ayb nasaa-i laysa bilqawiyi buu yidhi ayb dahabi laakin isaga wuxuu yihi saduuqun bis cinda dahabi cinda kahiir min ala'ima xadiidku xasan u noqona ninkan xadiidkiisa xasan u noqona qaala wacan اlxasan bni camrin اlfuqaymiy huwa hiqat habtun bukhaari can bou hadda ku warina waana sheekhiisa ninkan can mundirin الthawriy can moxamed bn اlxanafiya ayb qaala laysa bxakiimi xakiim maaha man laa yucaashiru bilmacruufi qof aan wanaag kula dhaqmaynin man qof aan kula dhaqmaynin laa yajidu uunan helaynin min mucaasharatihi la dhaqankiisa buddan lagama maarmaan usan ka maarmaynin qof yacnii inaad la dhaqankiisa aadan ka maarmi karin oo mar walba aad la dhaqmaysid yacnii qofkaasi inaad macruuf aadan kula dhaqmin xikmad maaha yani ninkaan haddaad mar walba isla dhaqmaysaan wanaag kula dhaqan kollaba ma kala maarmaysaan laysa bixakiimin xakiim maaha man qof laa yucaashiru aan kula dhaqmaynin bilmacruufi aan kula dhaqmaynin bilmacruufidan yucaashiruday ku tacalluqayn manna waa mafcuulu bihi yucaashiruda mafcuulu bihigeeda man qof laa yucaashiru aan la dhaqmaynin huwa mankuba bilmacruufi aan kula dhaqmaynin man qof aan la dhaqmaynin laa yajidu min mucaasharatihi buddan ounan helaynin la dhaqankiisa buddan maarmitaan uu ka maarmo xataa yajcala allaahu lahu ilaa alla uga yeelo farajan ow makhrajan qofkaan haddii ilaahay iskiin baday iska mudaaraad kula dhaqan oo iska sasab haddii laakiin aadan macruuf kula dhaqmin isaguna uu maalin walba meesha kuusoo taagan yahay labadiinni waa isku rafaadaysaan waa qaabka hadda waxa hadda soomaalida dhibkaas soomaalida kala haysta zamankan kaasuu u badan yahay laba qofoo ama dad aan kala maarmi karin oo saan uun isu soo hortaagan haddana aan macruuf iskula dhaqmaynin oo xabad inay iskula dhaqmaan rabaan eh, ma dhamaanaa marka wax dhamaanaya maaha weligeed waa soo taagnaanaya xakiim maahan marka qofkaasi xataa yajcala allahu lahu farajan aw makrajan hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam la nabiyina mxamed